alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllah wslm wbaarak cla nabiyihi اlkariim muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii lixaad oo ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaar اlkitaabi wاsunna oo iska lahaa doctor saciid ibn caliy ibn wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay dikriga tobnaad aلdikru cinda alkhuruuji min almanzili adikru xuska lala imaanayo oo ilaahay la xusayo cinda alkhuruuji bixidda agteeda min almansili guriga laga baxayo markuu qofku gurigiisa ka baxayo ducada uu akhrisanayo ayuu musanifku meeshaan u baabaysta wuxuu qofku odhanayaa bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billaah bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku baxaya tawakaltu waan tala saartay calallaahi alla dushiisa walaa xawla xeelad melihi walaa quwata awoodna melihi ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa ma ahane wax awood iyo xeelada midna melihi xadiidkan waa xadiidka anas ibnu maalik waxaana wariyey abu daawuud iyo tirmidi culummada gobol ka miduhu way daciifiyeen ragga daciifiye waxaa ka mid a ah alimaamu albukhaari daara qudni ayaa ka mid ah alimaamu tirmidi wuxuu leeyahaa shaykhayga oo bukhaari moxamed ibn ismaaciil aan weyddiiyey oo wuxuu ii tilmaamay xadiidkaanu inuu daciif yahay sheekha loo yaqaano cabdulcasiiz aariifi xafidahu allahu tacaala kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo sifatu salaati waa sheikh caalim ah oo muxadid ah oo sacuudiyaan oo xabsi hadda ku jira ilahay xabsigaa ka soo daaya isagiyo culummada kaleoo muslimiinta oo xiranba iyo muslimiinta kaleo dhibanba wuxuu leeyahay nebi muxamed markuu gurigiisa ka baxayo wax deliil ah oo khaas ah oo ka sugnaadoo ka soo arooray in la akhriyo ma jirta buu leeya ku sugnaaday oo deliil khaas oo ku soo arooray oo yidhaahda waxaas ha la akhriya marka guriga laga baxayo bimacnaa xadiidkan isaga agtiisa asna kama sugnaano dariiqa daraqudni iyo bukhaari ay mareen ayuu maray ayib marka xadiidkan wuxuu inoo faa'iidayn lahaa low uu sugnaan lahaa ilaahay magiciisa qofku inuu cuskadu la yimaado laakiin falilaahi alxamdu waxaaba suganba oo xadii ahaan u sugnaaday fii saxiix muslimna ku sugan inay mashruuc tahay qofku markuu gurigiisa ka baxayo inuu duca akhristo bisin iyo adkaar la yimaado waxaa ka mid ah xadiid muslim uu warinayo oo nebigu uu leeyahay ida dakhala arajulu baytahu fadakara allaha cinda dukuulihi wa cinda طacaamihi hadduu ninku gurigiisa soo galo oo markuu gurigiisa soo gelayo iyo markuu gurigiisa ka baxayaba uu labadaba adkaar la yimaado ilaahay xuso qaala shayطaanu laa mabiita walaa cashaaa war meeshaan meel laga casheeyana ma aha meel la seexdooo la baryo iyo looj la seexdo iyo hoteella ma leh waidaa dakhala falam yadkur illaaha cinda dukhuulihi hadduu ninku gurigiisa soo galo oo marka gurigiisa uu soo gelayo uusan ilaahay xusin qaala shayaanu adraktum lmabiita shayaan baa inta hadla oo shayaaiintiisii kala la hadla wuxuu leeyahaa buri aan bisinka laga sheegin oo caawa markii ninkiisu soo gelaya uusan bisinka sheegin baan idiin hayaayo caawa meelaad seexateen baan idiin haya waidaa lam yadkur illaaha cinda acaamihi markuu cuntadii cunayeyna hadduusan alle bisin uusan u qaban ousan bismillaahi odhan qaala wuxuu leeyahay adraktum اlmabiita wاlcashaa shaydaan baa hadlaya wuxuu leeyahay meelaad hoyataanna waa idiin hayaa cuntaad cuntaanna waa idiin hayaa iyo casho xagee la seexan gurigaagaa shayddaanku seexanaya xagee laga cashaynaya gurigaagaa laga cashaynaya ka warran bil walbeetaba mushaarka aad bixinaysay shayddaan hadduu wax ku yeesho mid baa laga sheegaya oday ah inta cunto loo keenay cuntadiibuu masuugay oo xoogaa waa saluugsan yaha markaasaa la yidhi adeer bisinka u qabo yuusan shayddaanku kula cunin iska keena buu yidhi adeer waxba bisin u qaban maayo wax hadda aniga shaydaan aan ku kala dhimanno meesha ma yaallaane iska keena buu yidhi aan cuni bisina u qaban maayo marka wuxuuba u qabaaba shaydaankii intaas inuu ku soo dhowaysanahayaba maaha arrinkaas hadday kuu yar iyo hadday kuu badan tahayba bismillaahi ayib marka adkaartaasaa la akhrisanaya laa xawla walaa quwata ila biاllah xadiikaas aakhirkiisa waxaa ku sugnaa qofku markuu gurigiisa ka baxayo waa matniga inoo saarano bismillahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah haddaad akhridayd baa aakhirkiisa waxaa ku sugnaa markuu qofku ducada akhristo waa lala hadlaya ilaahay baa la hadlaya hadduu doono marag baa waxaa weeyaan ee la hadlaya waxaa la odhanayaa kufiita wa wuqiita wa hudiita wa tanaxaa canhu shayaan kufiita waa lagugu filnaaday oo shar iyo shayaanba waa lagaga filnaaday wa wuqiita waa lagu ilaaliyey oo dhagartii iyo shirqoolkii shayddaanka waa lagaa ilaaliyey wa hudiita waa lagu hanuuniyey oo dikriga ilaahay baa lagugu hanuuniyey watanaxaa canhu shayaanu shayaanna waa ka durkaya waa isaga durkayaa ruuxaas shaydaankiibaa marka wuxuu la hadlayaa shayaadiin kale wuxuu odhanayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya sidee baad u baadiyeen kartaa yaan ugu dhowaan karnaa nin la hanuunshay oo lagu filnaaday oo la ilaashay hal albaab oo inooga filan oo aan ninkaa ku gaari karnaa ma lehe farha aan ka qaadnu odhanaya miyayna wanaagiya ammaan ahayn inuu shaydaan sidaa kaaga quusto oo mar walba aad gurigaaga soo garaysid iyo mar walba oad gurigaaga ka baxaysid intaba aad ilaahay xustid ayb xadiidka labaadoo baabkan allahuma inii acuudu bika an adila ow udalla ow azilla ow uzalla ow adlima ow udlama ow ajhala ow yujhala calaya ahlu sunanka ayaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah intuba way wariyeen macnihiisuna waxa weeye allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga an adilla inaan dhumo oo anugu iskay aan u dhumo aw udalla ama la idhumiyo cidi idhumiso aw azilla ama aan simbiriixdo xaqa aan ka siibto aw uzalla ama la isimbiriixiyo xaqa lay garab mariyo aw adlima ama aan naftayda dulmiyo ama cid kale aan dulmiyo aw udlama ama aniga la idulmiyo aw ajhala ama aan jaahilnimo sameeye iyo waxaan habboonayn ow yujhala ama la igu jaahilnimo sameeyo calaya dushayda ayib xadiikani waa xadiika ummusalama xadiidka ummusalama weeyaan shacbi baana ka wariyey waana la isku khilaafay maqlidda ayadoo wax ka maqlay iyo kala maqlitaan la'aanta sida raajixana xadiikana waa mursal waa xadii mursal ah ayib xadiiku marka wuxuu inoo faa'iidaynayaa inuu qofka muslimkaahi mar walba u noqdo dikriga ilaahay mid badiya waa qayb noloshaadoo dhan ka mid ah maraad guri galaysid maraad guri ka baxaysid maraad musqulgalaysid maraad dharka iska siibaysid maraad dhar gashanaysid kulligood mid walbeetaba shareecadu waxay u samaysay adkaar iyo duco ayay u samaysay iyo xirsixir aلذikru cinda dukhuuli اlmanzil ducada qofku u akhrisanaya markuu guriga gelayo aلذikru xuska lala imaanayo cinda dukhuuli اlmanzili guriga gelitaankiisa agtiisa nushadan aan hayo xusni muslimka waxa ay qoran allahuma inii as'aluka khayra almawlaji wa khayra almakhraji bismi llahi markaa imaanaysa nuskhooyinka qaybo badan oo ka mid a xataa kitaabka kutubtii sharaxday qayb ka mid a intaa hore kuma qorneen waxay ka bilaabanaysaa bismi llahi laakiin xadiidku asagoo sidaa isugu qoran oo qaybtan hadda horan akhrina iyo qaybta dambanana wuu jiraa xadiidkan allaahuma allahyow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra almawlaji gelitaan wanaagsan oo khayr ah wa khayra almakhraji iyo bixitaan wanaagsan oo khayr ah bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan walajnaa ku gelaynaa guriga wa bismillaahi ilaahay magaciisaan kharajnaa kaga baxaynaa wa calallaahi ilaahay dushiisa rabbinaa rabbigeena ayaan tawakalnaa tala saarannay uma liyusallim ha salaamo qofku calaa ahlihi ehelkiisa ha salaamo xadiidkan abu maalik alashcari ayaa warinaya abu maalik alashcari ayaa warinaya alimaamu nawowi kitaabkiisa aladkaar wuxuu leeyahy xadiidkan abu daawuud baa wariyey intaasuu sheega mana usan daciifin abu daawuud qaacido uu ka leeyahay baa jira alimaamu nawowi xadiidka uu ka aamusa abu daawuud ousan daciifinna agtiisa marka uu ka sugnaado waa saalix haddii saalixa markaas weeyaan in la xujaysto saalixu ah culammada qaar ka mid waxay leeyihiin xadiidkan waxaa ku jira moxamed ibnu ismaaciil ibnu cayaash waana nin daciif ah inqiaac baa ku jira dhan kaleetana kaga jira marka culummada gobol ka mid ah ayaa xadiiskaa daciifiyey oo sidaasay u daciifiyeen oo ma sugna ayay leeyihiin laakiin waxaabaa nooga filanba xadiidkii hore aan soo sheegnado muslim uu wariyey oo xadiidkii hore markaan sharxaynay aynu sheegnay ninku markuu gurigiisa soo galo ilaahay uu xusayo cuntada marka loo keeno ilaahay inuu xusayo shayddaanku inuu ka fogaanayo hadduu labadaas ilaahay xuso gurigiisana shaydaan uusan wax ka cunaynin gurigiisana shaydaan uusan seexanaynin xadiidkaasaa inooga filan salaamta qofku reerkiisa inuu salaamo markuu soo galana fii suurati nuur axkaamta usarka iyo qowska markii lagaga hadlaayey baa ilaahay ku sheegay salaama dadka markaad u timaadaanoo guryihiinna soo gelaysaan ayib adducaau ama ducaau dahaab tagitaanka ducadiisa ila almasjidi masaajidka la aadayo qofku markuu masjidka ilaahay aadayo ducadu akhrisan lahaa allahuma ajcal fii qalbi nuura waa xadiidka cabdulahi bn cabaas allahuma allahyow ijcal waxaad yeeshaa fii qalbii qalbigayga nuuran iftiin wa fii lisaani carabkaygana ilaahw waxaad yeeshaa nuuran iftiin wa fii samcii maqalkayga dhexdiisana waxaad yeeshaa nuuran iftiin wa fii basarii araggayga dhexdiisana waxaad yeeshaa nuuran iftiin wa min fowqii xaggayga sare waxaad yeeshaa nuuran iftiin wa min taxtii xaggayga hoosena waxaad yeeshaa nuuran iftiin wa can yamiinii xaggayga midigtaana nuuran iftiin ka yeel wa can shimaalii dhankayga bidixdaana nuuran iftiin wa min amaamii hortaydana nuuran iftiin ilaahu yeel wa min khalfii gadaashaydana nuuran iftiin ilaahu yeel wajcal ilaahu waxaad yeeshaa fii nafsii naftayda gudaheeda nuuran iftiin wa acdim ilaahu ii weyneeyo ii kobci lii aniga nuuran iftiin wacadim ilaahu ii weynee lii aniga nuuran iftiin wajcal ilaahu ii yeel lii aniga nuuran iftiin wajcalnii ilaahu waxaad iga yeeshaa nuuran iftiin allaahuma acinii ilaahu waxaad isiisaa nuuran iftiin wajcal ilaahu waxaad yeeshaa fii casabii seedahayga nuuran iftiin wa fii laxmii hilibkaygana nuuran iftiin wa fii damii dhiiggayga dhexdiisana nuuran iftiin wafii shacrii tintaydana nuuran iftiin wa fii basharii jidhkayga iyo ogadaydana nuuran iftiin allahuma jcal ilah waxaad ii yeeshaa lii aniga nuuran iftiin fii qabriga xabaashayda gudaheeda wa nuuran iftiin ilaahu ii yeel fii cidaamii lafahayga wazidnii ilaahu ii kordhi nuuran iftiin wazidnii ilaahu ii kordhi nuuran iftiin wazidnii ilaahu ii kordhi nuuran iftiin wahab lii ilaahu waxaad ii hibaysaa lii aniga nuuran iftiin calaa nuuri nuur kale la dul saaray ayib xadiidka qaybtaa hore oo wa fii bashari nuuran ah alfaaddiisaa kala duwan bukhaari iyo muslim baa wariyey qaybtiisaan dambeetana ibnu xajar raxmatullaahi calayhi fadxubaarigiisa wuxuu ku sheegay ayuu ku sheegay qaybtan dambe wuxuuna u tiiriyey ibnu abi caasim kitaabkiisa adducaa axaadiistani marka waxay sheegtay nuur iyo iftiin nuurkan iyo iftiinkan muxuu yahay waa nuurulmacrifa ilaahay inuu aqoonku siiyo inuu iimaanku siiyo xubnahaago dhan ilaahay iimaan inuu geliyo indhahaga xaaraanta aad kaga ilaalisid dhagaha xaaraanta adag ku dhagaysan gacmahaadan xaaraan ku qaban lugaha xaaraan adag ku qaban jihooyinkii lixda ahaana wuu ka hadlay xadiisku oo fawqi iyo taxti iyo yemiini iyo shimaali iyo amaami iyo khalfi waa lixda jiho horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix iyo kor iyo hoos intaba nuur ilaahu ii geli waa intii la odhan lahaa qofka shaydaan baa kaga imaan kara oo ka waswaasin kara ilaahu intaba nuur ii dhig nuurkaasoo difaac iga noqdaoo shaydaanka shu'aac inta ku fura uusan agtaysaba iga soo dhowaanba duca aad u qaaliyo u qaymo badan weeyaan ilahay qalbigaaga inuu nuur geliyo oo gacmahaaga nuur geliyo oo oogadaada iyo jirkaaga nuur geliyo oo naftaada nuur geliyo nuurkuna iimaan iyo khayr uu noqdo ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu dhaamiyo iimaanku qanjaha ku tago waa shay qaaliya ah. ilaahu ii ziyaadiyo nuur ii hibe ducaau dukhuuli اlmasjidi masaajidka gelitaankiisa ducadiisa ayuu u baab tii hore waxay ahayd masaajidkii baad soo aaday waad soo ducaysatay gurigiibaad ka soo baxaysay waad soo ducaysatay waad soo weysaysatay waad soo ducaysatay adoo nin ducaysanaa masaajidkay timid marka isagiina duca kuu taal ducaau dukhuuli اlmasjidi masaajidka gelitaankiisa ducadiisa musanifku wuxuu yidhi yabda'u wuu bilaabayaa birijlihi lugtiisa alyumnaa ee midig nusakda xusnu muslimka qaybo ka mid ah intaasu ku qornayn oo waxaa ku qoran wayaquulu acuudu billaahi ducadoo keliyaa ku qoran wayaquulu qofku wuxuu odhanayaa markuu lugta midigtaa sii gelinaya masaajidka acuudu waxaan magan gelayaa billaahi alle allihii alcadiimi ee weynaa wa biwajhihi wejigiisaan magan alkariimi ee wanaagsan wa sulطaanihi awooddiisa ayaan magan alqadiimi ee horraysay min ashayطaani shaydaanka ayaan ka magan alrajiimi naxariista ilaah laga dheereeyey bismi illaahi ilahay magaciisaan ku gelayaa wsalaatu ammaan iyo wsalaamu nabadgelyo calaa rasuulillaahi rasuulka alla dushiisa ha ahaato allaahuma kfir ilaahu ii dhaaf lii aniga dunuubii dembiyaashayda waftax ilaahu ii fur lii aniga abwaaba raxmatika naxariistaada i riddadeeda iyo albaabbadeedana ilaahu ii fasaxo i fur xadiidkaani qaybta koobaad oo a yabda'u birijlihi lyumna lugtiisa midig ayuu ku bilaabayaa anas ibnu maalik baa wuxuu wariyey sida xaakim uu soo saaray imaamu dahbina uu ku waafaqay saxiixintiisa bayhaqina uu wariyey sheekh naasirna saxiixada uu ku keenay inuu anas yidhi min asunnati ida dakhalta almasjida an tabda'a birijlika alyumna sunnadu waxa weeye masaajidka markaad gelaysid lugtaada midig inaad ku bilowdid waida kharajta an tabda'a birijlika alyusra markaad baxaysidna lugta bidix uula horbax markaad gelaysidna lugta midig u horgeli xadiidkan aakhirkiisa qaybtan dambe acuudu billahi alcadiim waxaa ku qornayd shaydaan baa wuxuu odhanayaa markuu sidaa yidhaahdo qaala shayطaanu xufida minii saa'ira alyowm aleylahi qofkan waa layga xifdiye inta maanta ka dhiman awood aan ku baadiyeeyo oo aan dhib ugu geysta melihi acuudu biاllahi alcadiim wabiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min ashayطaan اrajiim ilahay baad magan gashay cadamadiisaad magan gashay wejigiisa sharaftalaad magan gashay awooddiisa horaysay iyo waxaad magan gashay sharaftiisa shayddaanka rajiimkaad ka magan shayddaanka laftirkiisa baa hadlaya soomaalida marka marka dhallinyaradu waxay hebel gacan baan u taaga macnaha waa ka leexday qofkaas shayddaankiba marka wuxuu odhanayaa xufida minii saa'ir lyowm alailahi maanta inta ka dhiman qofkan waa layga xifdiyeyo wadda aan ku baadiyayo dambe iima dhimana xadiidkuna waa xadiidka cabdullaahi bni camar ibni caas wuxuu ina barayaa xadiiku wuxuu ina barayaa ilaahay in la magan wuxuu ina barayaa asmaadiisa iyo sifooyinkiisa in lagu magangalo iyo wejigiisa kariimka ah wuxuu ina barayaa ilaahay inuu leeyahay sifooyin sifooyinkiisa ay ka mid tahay suldaankiisa suldaan waayo sifo ilaahay haddaysan ahayn lama magangalin wa suldaanihi weliba suldaankaasuna uu ku tilmaaman yahay qidam iyo horayn qadiim min ashayaan arajiim shayaankii la dheereeyaan ilaahu kaa magangelaya shaydaanku marka qaabkaas ayuu kaaga fogaanayaa abu daawuud baana wariyay qaybtaa dambe oo aan sheegnayoo qaybta dambe oo aan sheegnayoo shaydaanku leeyahay maanta inta ka dhiman ninkan waa laga ilaaliyo ku dhowaan maayo abu daawuud baa wariyey intaanna abu daawuud baa wariyey qaybtan labaadoo ku saabsan bismillaahi ilaahi magiciisa ayaan ku bilaabayaa wاsalaatu wاssalaamu calaa rasuuli اllah naxariis iyo nabadgelyana rasuulka alla dushiisa ha ahaato qaybta ayada ah culimmadu waxay leeyihiin xadiidka qaybtiisa hore cabdulahi bn camr bn caas baa wariyey qaybtan ku saabsan salliga iyo salaanta waa xadiiu anas ibni maali anas ibni maalik baa warinaya bismi illaahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah weliba waa kallow bismi illaahi wsalaatu waxaa wariyey ibnu suni ayaa wariyey sheekh naasir ah amarulmusdaabka ayuu ku taxsiiniyey qaybtan ah allaahuma kfir lii dunuubii waa xadiiu faaima weeyaan xadiiu faatimata weeyaan marka musanifka hadda inuuma kala sheegin saxaabiyaashii xadiidka sababtoo ah kitaab asaloo hawshaas uu u celinaya ayuu horay inoogu sheegay ayib xadiiu faaima weeye xadiidka faatima qaybtaa dambeetana alxaafid ibn xajar iyo imaamu nawowiba way taxsiiniyeen kitaabka nataa'ij alafkaarku xaafid ibn xajar ku taxsiiniyey alimaamu nawowina asaguna sidoo kale suyuuطina asaguna kitaabkiisa jaamicu sagiirka ah sidaasoo kale uu sameeyey raxmat ullaahi calayhim jamiican maxaad odhanaysaa marka allaahuma kfir lii dunuubii ilaahu dunuubtayda ii dhaaf waftax lii abwaaba raxmatika naxariistaada albaabadeedana ilaahw ii ballaqoo ii fur ayaad odhanaysaa ilah albaabadaa naxariisteeda ii fur qaybta xadiidka faatima muslim baa wariyey qaybkiina waa wariyey ducaau lkhuruuji min almasjid masaajidkii markaa ka baxaysa marka la leeyahay aayaddii shale aan soo marino aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wa calaa junuubihim dikriga dadkaa lagu sheegay waa kanoo kaleeto gurigiibaad ka baxday gurigiibaad gashay masaajidkaad aaday masaajidkiibaad gashay masaajidkaad ka baxday waxa ilaahay daakiriinta lagu noqonayaaba waa ducooyinka iyo adkaarta la akhrisanayo ducaau lkhuruuji bixitaanka ducadiisii min almasjidi masaajidka laga baxo yabda wuu bilaabayaa birijlihi lugtiisa alyusra ee bidix horey baan u soo maray anas ibnu maalik nusahda xisnu muslimkana qayb ka mida kuma qornaba wayaquulu wuxuu odhanayaa qofku bismi illaahi ilaahay magiciisaan ku bilaabaya wasalaatu naxariis alle iyo wasalaamu nabadgelyo allana calaa rasuulillaahi rasuulka alle dushi ha ahaato allahuma akfir lii ilaahu idhaaf dunuubii dembiyaashayda allahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika ixsaankaaga iyo fadligaagaan ilaahu wax kaa weydiisan allahuma acsimnii ilaahu iga ilaali min ashaydaani shaydaankii alrajiimi la dheereeyey xadiidkan yabda'u birijlihi اlyusra lugtiisa bidixda ayuu ku bilaabayaa waa markuu sii baxayo waa hagaag wuxuuna odhanayaa bismi illaah wاsalaatu wاsalaamu calaa rasuuli اllah qaybtaa marka ku saabsan basmalada iyo nebigoo lagu saliyana waa xadiidka anas ibn maalik horeyna waa u soo mar allahuma kfir lii dunuubii ilaahu dembiyaashayda ii dhaaf ibnu maajah baa wariyey allahuma innii asaluka min fadlika ilaahu ixsaankaagaan ku weydiisanayaa wacsimna allahuma acsimna ilahu waxaad iga ilaalisaa min ashaydaani shaydaankii alrajiimi la dheereeyey oo naxariistaada laga durjiyey ayib culammadu waxay leeyihiin xadiidkan abu hurayra horta wariyey qaybtaas cismada ilaahay in la weydiisto oo ilaahay subxana wa tacala shaydaanka inuu kaa badbaadiyo alimaamu duuba baa wuxuu ishaaray sirta ku qarsoon masaajidka marka la gelaya in la yidhahdo ilaahu albaabada naxariista i iftax li abwaaba raxmatik marka laga baxayo masaajidkana la yidhaahdo as'aluka min fadlika ilaahu fadligaagaan ku weydiisanaya marka la gelayana naxariis la weydiisto sirta ku qarsoon maxay tahay in saa loo kala badalo wuxuu leeyahay sirta ku qarsoon waxa weeye qofka masaajidka gelayaay wixii ilaahay u dhowayn lahaa oo awaab iyo ajar iyo jannada ilahay wxuu u dhowayn lahaa ayuu ku mashquulaya oo qur'aan akhris iyo salaad ah waxaa munaasaba markaas inuu naxariista ilah ilahay weydiisto ilah ilah u naxariisto markuu masaajidkii ka baxayana wuxuu ku mashquulayaa inuu risqigiisii raadsado iyo nolol maalmeedkiisa oo xalaal u ah waxaa munaasaba inuu weydiisto ilaahay fadligiisa oo maalinkii markaad gurigaaga ka baxay sidaa tira ilahu fadligaagaan ku weydiisanaya waana midda qur-aanka alla ku sheegay fantashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli illah dhulka ilaahay ku faafo oo aada ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisana weydiista ixsaankiisana ilaahay gacmaha u hoorsadoo barya taasuu nebigu ina baryaa sal اllah alيh wasalam waxaad ma ogaataa wax kasta oo nebigeenna sal اllahu calayh wasalam carabkiisa ka soo baxay xikmad iyo xaq iyo wanaag wiy walidaalika baa cabdullahi bni camr bni caas wuxuu dhaqan u lahaa inuu warqad inta qaato wax qaato qalin uu nebi maxamed wax kastoo afkiisa ka soo baxay qorto waagi dambe reertulkii baa la hadlo wuxuu yidhan warheedhe nebigu waa qof bani aadam oo marar badan waxaa laga yaaba isagoo xanaaqsanoo hadlaya inaad wax isku qoratid warniyo u yara kaadi wax walbuu nebigu ku hadlahaa qorine nebi alluu inta u yimid buu weydiiyo nebi allow reertulkaysaana ileeyihiin markaasaa nebigu wuxuu yidhi qor allaha xaqahan ku dhaartay ilana soo saaray xaqe carabka nebi maxamed waxaan xaq ahayn inaysa ka soo bixine waad oran kartaa buu nebi mxamed sal la wasalam waxaan ku hadlayo dhan waa qoran kartaa wax allaala wuxuu ku hadlayna xikmad kama marra kulligood waa wada xikmad xikmaddii baa dhici karta dadka qaarkood fahamkoodu inuu gaaro oo ay fahmaan qaarkoodna ay fahmi waayaan haddaad adigu fahmi weydey hadda adaa eedaysan oo fahamkaagii kula gaabtaya nebi moxamed wuxuu ku hadlayay waa sax waana xikmad iyo khayr sidaa awgeed baa waxaa munaasaba ducooyinka iyo dikriga ilaahay inaynu badinno meelihii la yidhaaha lagu badiyana aynu la fiirsanno oo ku badinno kelmaddeennu maantayta iyo darsigeenna lixaad halka ayuu ku ogyahay wallahu aclam sal allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin